الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد قال الإمام مالك رحمه الله نكاح المحرم قال حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن سليمان بن عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قبل أن يخطب هذا الباب في نكاح المحرم والإحرام من محرماته أن ينكح المحرم أو ينكح أو يخطب أيضا فهذه من الأشياء التي لا ينبغي أو لا يجوز للمحرم أن يتلبس بها ثم روى الإمام مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن وأبو عبد الرحمن اسمه فروخ وهو ربيعة بن فروخ وهو المعروف بربيعة الرأي عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة بنت الحارث warasuulu llaahi sal اllahu alayh wasalam bilmadiinati qabla an yakruja ila alxaji hada alxadiid fiihi shayu min alirsaal man yuwadixu mowqica alirsaali min sanadi hada alxadiid sulaymaan bn yasaar lam yudrik qisata zawaaji الnabiy salى اl slam maymuna يدرك قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة هو يحدث عن شيء لم يحضره قالوا ويمكن أن يسمع سليمان من ميمونة لأن ميمونة مولاته ومولاة إخوته اعتقتهم وولاؤهم لها وتوفيت ميمونة سنة ست وستين وصلى عليها ابن عباس فغير نكير أن يسمع منها ويستحيل أن يخفى عليه أمرها وهو مولاها وموضعه من الفقه موضعه يقول إن سليمان بن يسار لا يمكن أو لا يتصور أن تخفى أو تخفى عليه mawlaaha wa min algariib aw mima laa yumkin an yakfaa calayhi zawaaju sayidatihi maymuna radia allahu canha fayumkin ana hada alxadiida kana rawaahu sulaymaan can maymunata waarsalahu haakada liannahu macruufu اtiصaali min gayri طariiq ثuma hada xadiiث daliil calى jawaaز اlwakaanati fi الnikaax yaquul abu cumar wahuwa amru laa aclamu fiihi khilaafan laakiin takaadu alriwaayaatu tatafiqu watatawaaطa'u calى ana nabiya salى اllahu alayhi wasalama tazawaja maymuuna wahuwa muxrim wa huwa xalaal laakiin rawaa alimaamu اlbukhaariyu fii saxiixihi can ibni cabaasin radia allahu canhu annahu yaquul nakaxa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama maymuunata bisarifin wahuwa muxrim faqaaluu hada alxadiid aladii rawaahu alimaamu albukhaariyu min xadiidi ibni cabaas mucaaridun lihada alxadiid fahada alxadiidu yubayin أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال وحديث ibn عباس يدل على أنه تزوج وهو محرم فكيف يوفق بين هذين الحديثين قال أبو عمر zawaaju maymuuna wa hiya xalaa huwa qowlu saciid wa sulaymaan wa abi bakr wa bni shihaab wa jumhuuru culamaaءi ilmadiina anna rasuula اllahi salى اllahu alayه wasalama lam yantix maymuunata ila wahuwa xalaalu qabla an yuxrim wmaa aclamu axada min aصaxaabati rawaa ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalama nakaxa maymuuna wahuwa muxrim ila cabd اllahi bn cabaas عباس ورواية من ذكرنا معارضة لرواية رواية هؤلاء الكثيرين من التابعين riwaayaatuhum tucaaridu riwaayata bni cabbaas yaquul waalqalbu ilaa riwaayati اljamacati amyar alqalbu yamiilu ilaa riwaayati اljamaacati badala min riwaayati waaxid يقول لأن الواحد أقرب إلى الغلط وأكبر أحوال حديث ابن عباس أن يجعل متعارضا مع رواية من ذكرنا فإذا كان كذلك سقط الاحتجاج بجميعها ووجب طلب الدليل على هذه المسألة من غيرها فوجدنا عثمان قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن نكاح المحرم وقال لا ينكح المحرم ولا لا ينكح المحرم ولا ينكح هو أشار إلى قاعدة أصولية وهي أنه إذا أمكن الجمع بين الحديثين يجمع وإذا أمكن معرفة تاريخ حتى يعرف الناسخ من المنسوخ يصار إلى ذلك فإذا لم يمكن لا الجمع ولا النسخ يتوقف عن العمل بالحديثين ويطلب الدليل من خارج هذين الدليلين المتعارضين فيقول لهم نرجح رواية الجماعة على رواية ابن عباس لأن رواية الجماعة من المرجحات عند تعارض ثم حتى لو لم يكن هذا الجمع فإننا نتوقف عن حديث ابن عباس وحديث الجماعة ونبحث عن دليل آخر للمسألة وقد وجدنا أن عثمان رضي الله عنه قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ينكح المحرم ولا ينكح laa yanqix walaa yunkix ayb uma dakara ana fuqahaa culamaء اlamsaar malik waasxaabuhu wاleyt wاlawsaa'i washaafici waaxmed kulluhum manacuu min zawaaji almuxrimi ayb qaala waxadaثanii can malik can naafic can nubayh bni wahbin akhi bani cabdidaar ana cumara bni cubaydillaahi arsala ilaa abaani bni cuثmaan wa abaanun yowmaidin amiiru اlxaaj wahumaa muxrimaan inii qad aradtu an unkixa طalxata bna cumar binta shaybata bni jubayr wa aradtu an taxmur faankara dalika calayhi abaan waqaal samictu cuثmaana bna cafaan yaquul qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalama laa yankixu اlmuxrim walaa yunkix walaa yakhtub hada alxadiid rawaahu alimaam maalik can naafic can nubayh wa qaaluu nubayh huwa nubayh bnu wahb bn cuثmaan bni طalxa bni abi طalxa alxajabi min bani cabdiddaah twufiya fii fitnati اlwaliid bn yaziid bn cabdilmalik yaquulu hunaa عن نبيه بن وهب أخي بني عبد الله وهذه عبارة يقال فلان أخي بني فلان فلان أخي بني فلان قال ومعناه أنه من هذه القبيلة إذا قيل فلان أخو بني فلان معناه أنه من هذه القبيلة فإذا قيل إن طلحة أخي بني تيم فمعناه أن طلحة min bani tayb wa hunaa yaquul akii bani cabdidaar huwa min hadihi alqabiila ana cumar bna cubaydillaahi qaluu huwa cumar bnu cubaydillaahi bni macmar bni cuثmaan ataymi yuqaalu lahu aljawaab wa kaana min ahli alwilaayaati walimaaraat walahu manaaqib wahuwa rajulu kana yali kasiira min alwilaayaat wa kaana macruufa wamashhuura biاsadaqaati wاlixsaan ilى اnnaas facumar bnu cubaydillaahi arsala ilى abani bn cuثmaan wa abanu yowmaidin amiiru اlxaaj wa kanat alcaadatu annahu yasuuqu alxajiija amiiru min alumaraa yuwallaa cala alxajiiji fayushrifu calaa umuurihim wayasuuquhum ilaa mawaaqici الnusuuq wa kana abaan raximah اllah wahuwa abaan bn cuثmaan bn cafaan amiiru اlxaaji yowmaidin wa cumar yuriidu an yaxdura zawaaja ibnihi طalxa bna cumar faqaal inii qad aradtu an unkixa طalxata bna cumar wa huwa ibnuhu liannahu طalxa ibnu cumar ibnu cubaydillaahi binta shayba bni jubayr yaquul inii uriidu an unkixa waladii hada min hadihi alfatah eh, binta shayba bni jubayr وqالوا in shayba huwa shayba ibn jubayr ibn cثmaan ibn abi طalxa min bani cabdidaari ayضا وqaaluu ina hadihi اlbint alatii kaanat تkطb وتزwج lطalxa ismhaa amat الxamiid وأردت أن تحضرa أردت أن تشرفa hذا الزواaج بma أna أميir للxaجيiج aradtu an taxdura litusarifa hada zawaaja libni faankara calayhi dalika abaan qaala hada gayru saa'ir walaa yumkin an axdura midla hada zawaaj aladi laa yumkin an yasixa aw an yuwaafiqa sunna wa qaal samictu cuثmaan wahu waaliduhu radia allahu canhu jamiic yaquul qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalama وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب فكله ممنوع لا الخطبة ولا النكاح لا ينكح غيره ولا ينكح يعني لا يتولى العقد لا ينكح ولا ينكح يعني لا يكون زوجا waliya libinti in yuzawijuha fanaqul laa yankixu walaa yunkix yani laa yatawalaa huwa wayatazawaja binafsihi wayacqida linafsihi walaa yunkixu gayrahu min wlaadi fahuwa laa yakuunu naakixan linafsihi walaa ligayrihi maadaama anahu mufrad هنا يقول عمر بن عبيد الله بن معمر التيمي مشهور وهو مولى أبي النضر min fawqu haakada aqul wahuwa mawlى abinadri min fawqu man yashrax e lana hadi lkelim yaquul wahuwa mawlى abinadri min fawqu المولى يكون من أعلى ومن أسفل المولى يكون من الأعلى ومن أسفل فهنا قال هو مولى أبي النضر من فوق ومعناه أن عمر هو السيد وأبونadri huwa almawlى walow qaala huwa mawlى abinadri min taxtu laqulnaa ina cmar huwa almawlى وabunadri huwa sayid laakinahu maadaama ana almawlى yustacmalu lلsayidi walilcabdi idan eh, hadihi alcibaara hiy alati tufariq man الsayid waman اlcabd faida qiil huwa mawlى abinadri min fawq famacnaahu ana cmar huwa sayid waana abunadri huwa almamnuuc qaala waxadaanii can maliki can daawuuda bni xusayn ana abaa qadafaan bna طariifin ilmuriya ahbarahu ana abaahu طariifan taزawaja imra'atan wahuwa muxrimu faradda cumaru bnu اlkhaطaabi nikaaxa hada daawuud bnu qays sabaqa fima sabaq yarwii can abi khaطafaan wa qaaluu abu khaطafaan ismuhu sacd bnu طariif abu khaطafaan almuri kaana min almunaazimiina lcuثmaan wa kaana yaktubu lahu yani kaana sekreteer lcuثmaan uma ayضa saara kaatiba limarwan ayضa yarwii can abiihi طariif almuri ana abaahu طariifan taزawaja imra'ata wahua haadaa taزawaja imra'ahu muxrim faradda umaru nikaaxa hada الrajul qaala abu cumar wbixadiiثi maliki hada yaqulu malik والshaafiعي وaصxaabهma whuwa madhab ahli الxijaaz wahuwa صaxiix in shaء allah وجamaacaة الfuqahaaءi yaquuluun ina lilmuxrimi an yuraajica imra'atah in lam takun baa'inaة minhu ila axmed ayb alcaqdu laa yajuuz lakin almuraajaca idaa طallaqa rajulu axrama uma araada an yuraajica zawjatahu hal haadihi almuraajaca bimasaabati caqdi jadiid aw inshaai caqdin fayaxrum yأti qala وxadaثanii can maliki can naaficin ana cabdالlahi bna cumar kana yaquul laa yankixu اlmuxrim walaa yunkix walaa yakdubu calىa nafsihi yani laa yakdubu linafsihi walaa calىa gayrihi yacni laa yakdub calaa gayrihi fayatlub masalan min gayrihi zawaajan ayb qaala waxadaanii can maalikin annahu balagahu ana saciida bna almusayib wa saalima bna cabdillaahi wa sulaymaana bna yasaar su'iluu can nikaaxi lmuxrim faqaaluu laa yankixu lmuxrim walaa yunkix walaa yakdub haؤulaaءi الفqahاء man min الفqahاء سبعة haؤulaaءi cindana ثaلاث سacيid بن مسyب وsالم بن cabd لله بن cmر وسulaymaan سبعة لكن سالم من العشرة لأنهم يقولون أحيانا الفقهاء السبعة وأحيانا يقولون الفقهاء العشرة فهو من العشرة وسعيد وسليمان من السبعة qaala yaxya qaala maaliku fi rajuli muxrimi anahu yuraajicu imra'atahu in shaaa ida kaanat fii ciddati minhu yaquulu imaam maalik ina almuraajaca laysat bimathaabati inshaa'i xaqdin jadiid faidaa طallaqa rajulu imra'atahu wa kaanat fii ciddatin ثuma axrama fainahu yajuuzu lahu an yuraajica zawjatahu wayastarjicha liannaha laysat bimathaabati caqdin jadiid لا خلاف في ذلك بين أئمة الفقهاء بالأمصار وليست المراجعة كالنكاح لأنها زوجة لا تحتاج في رجعها رجعتها إلى صداق ولا إلى ولي وتلزمه نفقتها ويلحقها طلاقه لو طلقها إلا أحمد بن حنبل فإنه منع وقال المراجعة عندي تزويد ولا يراجع امرأته وأما غيره من الفقهاء فهم يقولون هذه بمثابة زوجة وليس ها هنا زواج حجامة المحرم قال وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم فوق رأسه وهو يومئذ باللحية جمل مكان بطريق مكة هذا الحديث فيه أيضا إرسال لكن يقول ابن عبد البر روي مسندا من وجوه صحاح منها حديث علقمة بن أبي علقمة أنه سمع الأعرج يقول سمعت عبد الله بن بحينة يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وسط رأسه وهو محرم بلحيا جمل من طريق مكة فالحجامة للمحرم لا بأس إذا كان يحتاج إليها ولو احتاج أن يحلق شيئا أو موضعا من رأسه ليحتجم فإنه لا بأس بذلك لكن هذا الحلق يستلزم دفع الفدية قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول لا يحتجم المحرم إلا ما مما لا بد له منه يعني إذا احتاج المحرم أن يحتجم أثناء إحرامه فإنه لا بأس بذلك قال مالك لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة هذا شيء واضح إن لأن الحجامة تستلزم حلق شيء من شعر رأسه مثلا فلا يحتجم إلا إذا دعت إليه الضرورة ما يجوز للمحرم أكله من الصيد كذلك an yasiida almuxrimu sayda bariya qaala waxadaanii yaxya can maliki can abi nadr mawlى cumara bni cubaydillaahi taymiy can naaficin mawlى abi qataadata alansaari can abi qataada anahu qaal anahu kaana maca rasuuli اllaahi salى اllahu alay wasalam kaana mashaa maca rasuuli اllaahi salى اllahu alayh wasalama min almadiina wa kaanuu من المدينة وكانوا محرمين بعمرة وقالوا إن أبا قتادة أرسل في مهمة إلى جهة الساحل ليتحسس ويبحث عن عدو يكمن للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هناك فلم يحرم ومشى مع الجماعة المحرمين يقول حتى إذا كانوا ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين تخلف مع جماعة المحرمين وهو ليس بمحرم لأنه yaquulu huwa muxrimu wa huwa kayru muxrim fara'aa ximaaran waxshiyan shuf hadihi kaanat mawjuudah ayaama asaxaaba ridwaan ullahi calayhim lakin alyowm idaa qiila yani hal yuujad ximaar waxshi fii tilka almandiqa qaal intaha فالمناخ يتغير والحيوانات تتغير وجودها فكان هناك صيد حمار وحشي وغيره من الضباع والغزلان وما أشبه ذلك فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه ركب فرسه فسأل عن أصحابه أن يناولوه صوتا قال أعطوني هذا الصوت حتى أمشي وأدرك هذا الصيد فأبوا عليه لأنهم محرمون ويحرم عليهم أن يقدموا يد المساعدة لأي شيء فيما يتعلق بالصيد البري فسألهم رمحة أيضا قال أعطوني رمحي فأbوا lاa أعطوه رمحا وlاa أعطوه صوتا يقول ثuمa أخذه ثuمa شhد على الحماar يعني jarى وراء الحماar فqتلh فأkل minه بعض أصحاaب رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم وأbى بعض لmا صاad وطبقوا أو شhawوا أkلa بعض وأbى بعض فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة هذا رزق ساقه الله إليكم أطعمكموها الله يعني رزق أعطاكموه الله فكلوا طيب يقول أبو عمر يقال إن أبا قتادة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه على طريق البحر مخافة العدو فلذلك لم يكن محرما إذا اجتمع مع أصحابه إd اجtamca mعa aصxaabihi لأna mkrajah lam yakun waaxida wakana dalika caama xudaybiya وbacdahu bcaamin caami qadiya wakana اsdiyaadu abi qataada اxmaara linafsihi la laصxaabi idan huwa aladi isdaada linafsihi wاlxalaalu إida اsdaada linafsihi sayda bariya fainahu yajuuzu lah walmuxrim ayda kama si qاaل وفي xadيiث أbي qتاadة hذا dليiل عlى أن لحم صyd xلaaل أklه للمحرم إdا lm yصidه وصاadه الحلال وفي ذلكa أيضا dليiل عlى أنa qwله وxرم عlaykم صyd الbر ma dمتم xرما معناaه الاصطياad وqتل الصyd وأklه لmن صاadه ثuمa اkتلف أهل العلم فيma إda اصطاad الxalaaل صaydا hal يجuuزu للمqن الأkl minه عlى ثaلaaثi madahب madhب yquul xalaaل مطلقا إda اصطاada الxalaaل صaydا bariyا sawاء اصطاada لنfسه أو لغayrih min الmحrimiin faإnahu يجuuز الأkl minه hada الqول yquul xalaaل مطلقا qowl aakhar muqaabiluhu yaquul ida اصطaada اlxalaal صayda bariya fainahu yajuuzu lilxalaali faqad walaa yajuuzu ligayrihi min almuxrimiina iصطaada linafsihi aw lihaulaaءi اlmuxrimiin laa farqa xaraamu muطlqa alqowl الثaali huwa صaxiix wa huwa alqowl اladii fiihi أن maa saadahu اlxalaalu lilmuxrimi aw min ajli muxrim laa yajuuzu wamaa lam yusad lahu walaa min ajlihi falaa ba'sa lilmuxrimi biaklihi wahada huwa saxiixu can cuثmaan fi hada baab wabihi qaala maalik washaafici waasxaabuhuma waahmad waisxaaq waabuu tawr idan yundar ilaa niyati hada الsaa'ir faida qaala ana aradtu an asdaada lihaulaa'i muxrimiin yuqaal laa taakuluun ama ida qaala ana asdadtu linafsii walaa calaya min haulaai muxrimiin فإنه يجوز أن يأكلوا منه ثم ذكر حديثا نصا في هذا الموضوع يقول عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحم صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصطادوه أو يصب لكم ثم في حديث أبي قتادة أنه لما استوى على فرسه سأل أصحابه أن يناولوه صوته أو رمحه فأبوه وفي هذا دليل على أن المحرم idaa acaana alxalaala cala asaydi bima qalla aw kaur faqad facala maa laa yajuuzu lah wahada ijmaacu min alculamaa idan laa yajuuzu lilmuxrimi an yuqadima lihada asaa'id alxalaali ayata musaacada qala وxadaثnii can malik can hishaam bni curwata can abihi ana zubayr bn alcawaam kana yataزawad صafiifa الضibaaءi wahuwa muxrim hada zubayr bn cawaam radi allahu canhu kana yatazawadu allaxma almuqadada aladi yucaradu lishamsi fayujafaf uma yudbaq fima bacd kana yatazawaju fi asfaarihi صafiifa الضibaa wahuwa allaxmu اlmuqadad almaqtuucu طuula aladi yujafafu bالshamsi uma yuطbaqu fima bacdu ida اxtaaja wahuwa muxrimu qaala yaxya qaala maliku wاsafiifu alqadiim wamacnaa dalika ana azubayr kaana malaka hada الsayda wa huwa xalaal wastasxaba xukma aklihi xiina axrama ayb yaquul abu cumar qad malakahu qabla اlإxraam fajaaza lahu akluhu bacda اlإxraami istisxaaban qaala waxadaثanii can malik can zayd bn aslam ana cطaa bna yasaarin akhbarahu can abi qataada fi lximaari اlwaxshiy midla xadiiثi abinadr idan caطaa ibnu yasaar rawaa hada اlxadiiث can abi qataada wa fi الriwaayati الsaabiqa rawaa abunadr can naaficin can abi qataada hadihi riwaayat ukra yaquul mila xadiidi abinadr ila ana fi xadiidi zayd bn aslama ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama qaal hal macakum min laxmi sum طيiba لنفuusihim hal maعaكم شhayء آakulhu وأstacmilhu ayb yquل أbو cmر وفي hada dليiل عlى أنa صayd الbr للمحرم xalاaل إdا lm yصdه وlm يصd lh qاaل وxdثnيi عن mالك maliki can yaxya bni saciid الnaصaariي anahu qaal akbaranii mxamed bn ibrahima bn اlxaariث الtaymiy can ciisa bni طalxa bni cubayd illaahi qaaluu huwa ciisa bnu طalxa bni cubayd illaahi bn muxamed الtaymi tuufiya fi khilaafati cumar bn cabdilcaziiz wahuwa waladu طalxa can cumayr bni salamata الdmri qaaluu cumayr ibnu salamata الضمري هذا صحابي جليل عن البهزي وهو صحابي آخر يقول أبو عمر البهزي اسمه زيد بن كعب وقد ذكرناه في كتاب الصحابة إذا هما صحابيان بالنسبة لرواية الإمام مالك صحابي يروي عن صحابيه yaquul ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama kharaja yuriidu makkata wahuwa muxrim xataa idaa kaana birawxaa'i wahiya mantiqa bayna maka walmadiina idaa ximaaru waxshiyu caqiir wajaduu ximaaran waxshiyan jariixan qad jaraxahu saa'idun faharaba minhu walam yudrikhu bacdu fadukira dalika lirasuuli اllahi salى اllahu عalayhi wasalama faqaal dacuuhu fainahu yuushiku an yaأtiya saaxibu turkuuhu yaأtii saaxibuhu fajaءa albahziyu wahuwa saaxibuhu ilى الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam faqaala ya rasuula اllahi sha'nakum bihada اlximaar yani khuduu hada اlximaar faamara rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalama faqasam abaa bakrin faqasamahu bayna الrifaaq yani bayna jamacati asxaabihi uma madaa xataa idaa kaana biluhaayati bayna alruwayhati waalcarji wa hadihi kullaha amkina fi ariiq idaa dabyun xaaqifun qaluu alxaaqif macnaahu anahu maa'ilu lcunuqi qad adkhala cunuqahu bayna yadayhi min alalami aladii asaabahu min ramyi hada saa'ib idaa dabyun xaaqifun fii illin huwa fii illin fiihi sahmi yani asaabahu bisahmin uma bara min saaxibihi fazahama ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam amara rajula an yaqifa cindah amara rajula min asxaabihi an yaqifa cinda hada dabi laa yariibuhu axadu min annaasi xataa yujaabiza yani laa yatacarab lahu axadu min asxaabihi xataa yujaawizahu uma dakara abu cumar ana hada alxadiid اkhtulifa fii sanadihi fadakara ana yaxya bna saciid اkhtulifa fiihi fi hada alxadiid farawى alimaamu malik fi hadi riwaayati can cumayr bni salamata aلdamri can اlbahdiy yaquul warawahu xamaad ibnu zayd وهusaym بن bashيir وyزيid بن hاarوn وعlي بن mshir عan yaحya بn سacيid عan mحamed عan عيسى عan cmayr عan النabiي slى الlه عlي slm laysa fiihi bahy hada huwa صaيix hada huwa صaحيix qaala abu cmar والصحيiحu عindana hada naqlahu min غayri ana hada الxadiiثa rawaahu cmayr بnu slmta عan النabiyi slى الlahu عalayه waslama laysa baynahu wa bayna الnabiy fiihi axadu وhadihi ziyaadة yaquul inahu lam yajid fiiha alimaamu malik wainama almushkila min yaxya bni saciid shaykihi faaxyaana huwa aladi kana yaziid can اlbahdi fi hada sanad وaxyaana kana yaxdifuhu wالsawaabu xadfu hada اlbahdiyi min asanad qaala abu cumar عمر وفي هذا الحديث دليل على أن المحرم لا يجوز له أن ينفر الصيد ولا يعين عليه ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا أن يقف عند الظبي الحاقف حتى يجاوزه الناس لا يريبه أحد يعني لا يمسه أحد ولا يحركه ولا يهيجه أحد هؤلاء المحرمون يحرم عليهم an yuhayijuu hada asayda badala min saydihi famanaca asaxaaba an yuhayijuuhu wayunafiruuhu min makaanihi fawadaca hada rajula cindahu xaarisan lahu maanican lahu min annaas uma qaal fi hada alxadiid ayda min alfiqhi ana asaa'id idaa ahbata asayda birubcihi aw nablihi faqad malakahu bidalik an idaa ramaa axadun sayban wa ahbatahu fiihi sahmahu aw sayfahu wa fara minhu fainahu yamlikuhu bihada alficli idaa kaana asaydu laa yamtanicu min ajli dalika alficli idaa wasala asaydu ilaa alxaala alatii laa yudaaficu can nafsihi ama idaa khadashahu khadishan wahuwa yaqfiz wayajri uma saadahu shaksun aakhar faاthani huwa aladii yamlikuhu man abatahu huwa ladii ymliku yquul ayضa fi hada xadiiث ayضa daliil calى jawaazi hibaة اlmushaac liqowli اlbahziyi liljamacati sha'nakum bihada اlximaam uma qasamahu abu bakrin baynahum biamri rasuuli lah sal slm yani yajuuzu linsaan an yahaba shayئa mushaacan liljamaca yaqul hada alfu aw hada alfayn lakum kulkum fayaqtasimuuna laa yushtaradu fi hibati an takuna mucayana xisatu kuli axad bal yajuuzu an yahiba alwaahibu hibatan musaacatan uma yaqtasimu almawhuubuun hada bilah towfiiq sala allah wslam ala nabiyina mxamedi wcala alihi wasaxbi